alxamdu llaahi rab اlcaalamiin sal allah wslama wbaarak cla nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu darsigeenani waa kii labaatan iyo afraad ee ka mida ah kitaabkii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna oo iska lahaa doctor saciid ibnu caliy ibni wahfin alqaxtaani raximah اllahu tacaala ducada toddobaatanaad ayuu ka bilaabanayaa adducaau ducada la akhrinayo cinda alfiraaqi markuu qofku ka faaruqo min aacaami cuntada markuu cuntadii qofku dhammaysto wuxuu akrin lahaa mucaad ibnu anas baa xadiidkiisa wariyey wuxuu qofku odhanayaa alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay alladii allahaasoo acamanii isiiyey haadaa cuntadan cuntadan allihii isiiyaa mahadleh wa rasaqaniihi igu arsaaqay min hayri xawlin xeelad la-aan oo midna xaggee ka hatiy walaa quwatin awood la-aan awood iyo xeelad midna anaan ulahayn waa hagaag xadiidkan waxaa wariyey asxaabu sunan ayaa wariyey nasaa waxaan ka ahayn macnaheeduna waxa weeye waa ictiraaf qofku uu qiranayo cajzi iyo ka gaabin iyo awood li-i iyo inuusan awoodi karin cuntadaas inuu keensado ilaahay inuu u fudadeeyo maahane xataa cuntadii hadaad heshid dad badan baa maanta cunto haysto kansar dhuunta intuu ka galay laga yaaba meel kale in wax laga siiyo oo aan liqi karin dad badan baan cabitaanka cabi karin in meel kale laga siiya ma ilaahay inuu ku siiyey kuu suurtogeliyey inaad cuntida dhuuntaada iyo xubnahagu cuntadii ay isdaba marinayaan wax weyn weeyaan ilaahay fadligiisa weeye addoommada ugu galay marka ducada labaad waa xadiidka abu umaama alxamdu mahadi lilaahi allay u sugnaatay xamdan mahad kaiiran ee tiro badan dayiban ee wanaagsan mubaarakan la barakeeyey fiihi dhexdiisa hayra makfiyin asagoon laga kaaftoomaynin walaa muwadacin aan laga tegaynin walaa mustaqnan canhu aan laga deeqtoomayn xaggiisa rabbana yaa rabbana annaga rabbigeenu barwaaqo badan baad noo gashay barwaaqadaada ma joojinayno mar walba u baahana ma ka tegayno mana ka deeqtoonno rabbigow xadiidka waxaa wariyey bukhaari tirmidina waa wariyey ducaau dayfi qofka martidaa ducayntiisa lisaaxibi acaami qofkii cuntada lahaayee casuumay ee marti qaaday ayuu u ducaynayaa allaahuma baarik ilaah u barakee lahum ayaga fii maa shaygii rasaqtahum aad ku arsaaqday waqfir ilaahay u dhaaf lahum ayaga warxamhum ilaahay u naxariiso cabdulaahi bnu busrin xadiidkiisa weeye bukhaari baana waxaana wariyey muslim muslim ayaa wariyey qofkaana waa ku marti qaado waa ku macsuumay waa ku karaameeyey waa inaad waxu reebto u ducaysid dembigiina allaha dhaafo ilaahay ha idiin naxariisto wuxuu ilaahay idin siiyey awlaad iyo maal iyo xoolo iyo cilmi iyo camal iyo reer iyo xaas kulli allah kuu barakeeyo attacriidu in loo sarbeebo loo bandhigadhe biducaai duco liaalibi acaami qofka cuntada dalbaya lialabi acaami cuntada raadinteeda awi sharaabi cabitaanka waa maxay attacriidu in la sarbeebo biducaai ducana loo sarbeebo alkaa waxaa qoran attacriidu biducaai weye biducaai duco in loo sarbeebo ama qofkii loo bandhigo weye attacriidu in loo bandhigo biducaai duco qofkii lialabi طacaamin cunto adoo raadinaya iyo awi sharaabi ama cabitaan waa xadiidka almiqdaad bn اlswad allaahuma allahayow acim quudi man ruuxii acamanii u qoodiyey wasqi ilaahu waraabi man saqaani qofka waraabiya muslim baa wariyey oo saxaabigana wuxuu leeyahay aniga laba nin oo kale oo qad dahabat asmaacunaa wa absaarunaa min aljahdi dhagahayagii maqalkoodii iyo indhahayaga aragoodiiba uuna tegsiiyey dhibaato iyo oon iyo gaajo ayaa saxaabada nebiga u nimid dhankaa yeman bay ka yimaadeen waxay ku yidhaahdeen warhaana la martiqado sidaa naloo dhaamo hal qofuu soo dhoweeyey ka waayeen sababtoo ah kuwan loo yimid laftirkoodu kuwaan soconaya waxba kuma dhamaanoo iyagaa duruufaysan nebigay u yimaadeen nebigaa gurigiisa geeyey riyo irmaanoo u joogay ayuu wuxuu yidhaa ina wada maallo halkaa ku noolaada caanahaas cabba khalaas nin walba marka ri gooniyoo u maali jiray baa jirtay nebiga marka sala allahu calayhi wasalama ayagaa u lisi jiray rida nebiga markaasuu inta hadhow yimaado meelaha kusoo daahoo yimaado oo dadka salaamo salaan qofka hurdana uusan ku toosinaynin kasoo soo jeedaan uu maqlayo oo masaajidka ku sunaysto ayuu caanihiisiyo meeshaan ugu daboolan inta yimaado cabbi jiray markaa kabacdi uu seexan jiray habeenkii dambeeto ayadoo nebigu maqan yahay labadii ninoo saaxiibada ahaana caanahoodii ay cabbeen anna kuweyga aan cabbay baa shaydaan ii yimid buu yidhi markaasuu yidhi nebi moxamed reer ansaareed baa caawa marti qaaday oo halkaasuu caawa ka noolaaday intaan yartaho galaaskaa caanaha ku jira uma baahnee adigu cab nebi waxba uma baahne caanihii baan cabbay buu markaan caanihii inta cabbay dhammaystay intii ugu dambaysay aan hiinsaday aan angeeyey meel aan ka soo bixin karana aana joogin ayuu shaydaankii mar labaad inta iimidiyey walla balaa ku haysata ashariibta sharaaba muxamadin ma muxamed cabitaankiisii yaraabaad cabto caanaha ahay hadduu imaanayaa markaasuu arkahayaa inaan caanihiisii olin markaasuu ku habaarayaa aakhiradaadi iyo adduunkaagiba waa kuu dhammaatay si kastaan intaa yeelaan seexan waayay lanna dakanan qabaabu yiri caana aan ii fasixin baan cabbay hurdadii baa iga soo goy weyday labadii ninoo saaxiibbaday ahaa waa iska seexdeen hurdadoodii tartiib sababtaa wax dhiba ma qabaan hadhow baa nebi moxamed yimi sala allahu calayhi wasalam siduu samayn jiray dadkiibuu salaamay waa soo sunnaystay galaaskii ama xeeradiibu daboolka ka qada mise caanihi waxba kuma jiraan gacmuhu kor u taaga markaasaaba igu darnayd uu nebigu gacmaha kor u taagayoo waxaan isribi uu ku habaaraya markaasaa nebigu ducadaan ahriyay ilaahu qofkii cunto isiiya cunto siiya qofkii waraabiyana waraabiya markaasaan middi qaatay riyihii reer nebi maxamed inaan mid ka mida soo qalo oo aan nebiga hilibka siiyo oo nebiga ducadiisi ugu dhacdo allaahuma acim man acamanii riyihii haddaan u tegayba candhadoodii iyo naasahoodiiba caanaa ka buuxaba markaasaan inta weel weyn oo waayahanba aan wax lagu liisin oo aan rajaba laga qabin inta qaaday oo kasoo buuxiyey oo nebiga u keenay oo nebigu caanihii cabay oo ceshado ku cabay si fiican uga noolaaday aniguna aan cabo nebigu yidhi cab baan qoslaybi hore maxaad ku qoslaysabi miqdaado markaasaan qisada uga waramo markaasaa nebigu yidhi waa ilaahay khayru keenaye labada ninoo saaxiibadaya maxaa u toosin weyda caanaha nala cabeen markaasaan ku ii caawa haddaan ducadaadayna helay caanahaygaina cabay ciddii kaleetoo ka qadadan kamalih marka sababkaasuu ku yimid nebigu markuu yimid tacriidbu samey bandhig ilaahu qofkii waxsiiya waxsii adducaau ducada la akhrinaya idaa aftara qofku markuu afuro cinda ahli beytin qoys agtiisa markuu ku afuro oo cunto la siiyo la afuriyo wuxuu akrinahaa xadiidka anas ibnu maalig wiil afdara ha afureen cindakum idinka agtiina assaa'imuuna kuwa sooman waa reer khayr iyo barako lala maagayo dadka sooman inay gurigaaga ka afuraan waa khayr wa akala haa cuneen tacaamakum raashinkiina al abraaru dadka wan wanaagsan walaa yaakulu tacaamaka ilaa taqiyu nebigaa yidhi cuntadaada yuusan cunin ruux alla ka baqaya maah ruux kale wasallad haa ducayso calaykum dushiina almalaa'ikatu malaa'igtu haa ducayso qofkay malaa'igi u ducaysana hadda waaba qof liibaanayba xadiidkan abu daawuud baa wariyey iyo ibnu maajax nasaaina waa wariyey wuxuuna ahaada ka mid ahaa naskiisu ahaa idaa aftara cinda ahli beytin haddii nebigu uu ku afuro qoys agtiis ducada ayuu akhrin jiray nebigu sal alla alay waslam waana xadiidka anas ibni maalik saddexdaa qodob baa marka loogu ducayn dadka sooman inay gurigiinna ka afuraan tacaamkiinnana dad baa baariyiinoo ay cunaan malaa'igta ilaahina ay idiin ducayso ducaau saa'imi qofka sooman ducadiisa idaa xadara markuu soo xaadiro atacaamu raashinkii walam yuftir uusan afurin cuntaa la keena waad sooman taha dad baa ku marti qaaday mana rabtid inaad soonkii jabisid xadiidka abu hurayra idaa duciya marka loo yeero axadukum midkiin falyujibha ha ajiibo ama ducaadaas mid aroos ha noqoto ama marti sharafkale ha noqoto walaalkaa markuu ku karaameeyo oo casuumaad kuu fidiyo ka aqbal allahu meeshaa macaasi inuu kugu yeeraya maahane aadan wax ka qaban karin fa kaana qofkii hadduu yahay saa'iman mid sooman loo yeeray meeshiina uu yimaado uusan rabinna inuu afuro fal ha duceeyo wuu ducaynaya wa kaana hadduu yahay muftiran mid afuran oo soonkuba ka jaban yahay falyadcam ha cuno wa falyusalli waxa weeye macnaheedu ay falyadcu ha duceeyo falyusali baa culimmadu laba macne ka leeyihiin macnaha musanifku uu ku fasiray oo ah falyadcu ha duceeyo waa madhabka ay qabaan jamaahiiru ahlicilmi saasay u badan yihiin madhab labaad baa jiroo fa kaana saa'iman hadduu yahay mid sooman cuntana loogu yeeray reerka gurigiisiina uu yimid falyusalli ha tukado oo meeshii cuntada dadka cunaya uu fiirsan lahaa salaad ha ku mashquulo wey salaad ha ku mashquulo muslim baa xadiidkan wariyey oo muslim baa wariyey ka waran haddaad afuraan tahay laakiin aad dharagsantaho meelaad waxmarisaba aadan haynin haddaad rabtana waa cunaysaa haddii kaleetana waad iska daynaysaa cuntadaasoo laazim ma aha maa yaquulu qofku wuxuu ohanayo maa yaquulu wuxuu odhanaya assaa'imu qofka sooman idaa saabahu hadduu caayo axadun qof qof baa ku caaya adoo sooman maxaa xal ah waxaad leedahay innii anugu saaimun waa soomana innii anugu saa'imun waa soomana xadiidka dhammaystirankiisa wuxuu ahaa bukhaariiyo muslim baa wariye asiyaam ee soonku ka hadlayay oo nebigu uu leeyahay sala alla alay wasalam qofka sooman falaa yarfuf walaa yajhal hadal xunoo cantarabaqashan ayuusan ku hadlin sida dadka jaahiliintan ayuusan u dhaqmin wa in imru'un qaatalahu aw shaatamahu falyaqul innii saa'imun maratayn haddii qof la dagaalamo ama ucaayana ha yidhah horniyahu anugu waa soomanaha war anugu waan soomanaha waladii nafsii biyadihi wuu dhaartay nebigu ilaahiga naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye lakhuluufu khuluufu fami saa'imi atyabu cinda allahi min riixi lmiski qofka sooman afkiisa riixda iyo urta qarmuuna ka soo baxaysa ayaa ka udgoon ilaahay agtiisa miskiga markaasaa xadiidkaas wuxuu sheegay yatruku طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli ilaahay baa odhanaya wuxuu ka tegay cuntadiisii iyo cabitaankiisii iyo shahwadiisiiba aniga dartay uga tegay asiyaamu lii wa ana ajzii bih soonka anaa iska leh abaalkiisana anaa bixin markaasaa nebigu xadiidka wuxuu ku sheegay waalxasanatu bicashri amhaaliha halka xasanana waa la toban laabaya boqol toban jeeraa loo laabaya man jaaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha adducaau cinda ru'yati baakurati thamari adducaau baryada ilaahay lagu baryo cinda ru'yati baakurati thamari miraha bilowgooda marka la arko baakuratu thamari waxa weeye wa walu thamar miraha marka ugu horayso ay soo baxaan xadiidka abu hureyre allaahuma allah yow baarik noo barakee lana anaga fii thamarina miraheenna wa baarik ilaahu noo barakee fii madiinatina magaaladeenna madiinana ilaahu noo barakee nebigu madiinatu munawaru u ducaynayaa magaalooyinka kaloo aad degan tahan inaad u ducaysotira ilahu magaalooyinkeena noo barakee waa ok wa baarik ilaahu noo barakee lana anaga fii saacina suuskeenna aan wax ku eh, tirsannana ilaahyow noo barakee wa ilaahu noo barakee lana anaga fii muddina mudkeenna aan wax ku beeganno labada waa laba aaladoo wax lagu beegee ilaahay noo barake muslim baa xadiidkan wariyey ducaau lcutaas hindhisada ducadeedii abu hureyra xadiidkeeda warinaya idaa goortii catasa uu hindhiso axadukum midkiin falyaqul ha yidhaahda alxamdu lilaah haddaad hindhistid alxamdu lilah dheh walyaqul ha u yidhaahda lahu asaga akhuuhu walaalkii ow saaxibuhu ama saaxiibkii yarxamuka allaahu allaha kuu naxariisto fa idaa qaala hadduu u yidhaahdo lahu asaga adaa hindhisay alxamdulilahi baa tiri qof baa wuxuu ku yidhi saaxiibka ama walaalkaa yarxamukalla hadduu marka walaalkaa sidaa ku yidhaahdo yarxamukalla markuu kugu yidhaahdo falyaqul kii hindhisay ha yidhaahdo yahdiikumullaahu allah idin hanuuniyo wayuslixu alla hagaajiyo baalakum arinkiinana alla hagaajiyo bukhaari baa wariyey maa yuqaalu maxaa loo odhanayaa lilkaafiri qofka gaalka idaa catasa hadduu hindhiso faxamidallah ilaahina uu mahadiyo wuu hindhisay alxamdulilahi buuna yidhi xadiidkeeda abuu muusa alashcari ayaa wariyey yahdiikum ullaahu allah idin hanuuniyo wa yuslixu alla hagaajiya baalakum xaalkiina ayaa la odhanaya tirmidi baa wariyay axmed iyo abu daawuud abu muusa alashcari xadiidkiisa waxaa ka mid ahaa kaanat ilyahuudu yahuud baa waxay ahayd mid isku hindhisiisa cunda nebi nebiga agtii sal ly slam rajaa an yaquula yarxamukum allah waxay rajeynayeen inuu nebigu yidhaahdo allah idiin naxariisto ducada nebigu inay maqbuulo tahayna waa ogaayeen markaasay agtiisa ku hindhisayaan ilaahay naxariistiisa marka muusan samayn jirin wuxuu u samayn jiray macnaha yarxamuka allah muusan oran jirine yahdiikum ullaahu wayuslixu baalakum allahna idin hanuuniyo arrinkiinana alla hagaajiyo towfiiqda allah idin waafajiyo oran jiri qofku markuu hindhisayo hadduu hal mar hindhiso alxamdulilah yidhaahdo oo mar labaad ku celiyo oo mar saddexaad ku celiyo intaba waad u ducaynaysa yarxamukallah yarxamukallah laakiin hadday saddexdii afar ka badato allaha ku caafiyaad leeda haduu gaal yaho alxamdu lilah yidhaahdana yahdiikumullah baad leedahay yarxamukallah maysi haddii qofku uu salaad ku jiro oo uu hindhiso alxamdulilah waa odhan karaa adigii la tukanayay yarxamukallah ma odhan kartid oo bay noqonaysa aday salaadu kaa buraysaa xaalado kaleeto culammadu ay haleeshiyaan baa jiro markaad jimaac samaynaysid iyo markaad musquul ku jirtid iyo intaad u yara kaadisid markaad ka baxday ama dhammaysatid u duce qofkii adducaau lilmutazawij ducada loo ducaynayo qofka guursaday xadiidka abu hurayra waxaad leedaha baarak allaahu allah kuu barakeeya laka adiga wa baaraka ha barakeeya calayka dushaada wa jamaca ha kulmiya baynakumaa labadiinaan isguursatay dhexdiinna fii khayrin wanaag oo waa maxay nolol wanaagsan owlaad barako iyo khayr iyo xusnulmucaashara dhexdiinna allaha dhigo ducaau lmutaawiji kii guursanayay baryadiisa kii guursanaya awal loo ducaynaya hadda laakiin asagii baa ducaysanaya iyo wa shiraa'i daabati qofkii gaadiid soo gata baabuur iyo neef geela iyo faras iyo waxbuu soo gatay ducadu ku ducaysan lahaa xadiidka cabdulaahi bni camar bni caas idaa tasawaja markuu guursado axadukum midkiin imra'atan qof dumara ow ida shtaraa markuu soo iibsada khaadiman khaadim falyaqul ha yidhaahdo allahuma allahyow innii anugu as'aluka waxaan ku weydiisan khayrahaa gabadhan aan guursaday khayrkeeda oo khayrkeedu muxuu noqonayaa waa xusnu mucaasharatihaa macahu la jirankiisa inay si wanaagsan ula dhaqanto kow gogoshiisa inay ilaaliso oo gabar gacmataaglayn iyo taqaana waxa weyaan gogoldhaafoo rag kala raadsata aysan ahayn waxaa soo gelaya khayrkeeda inay tahay qof aamin ah oo maalkiisa iyo xoolihiisa iyo owlaadiisa waxa weyaan uu ku aaminayo waa inay tahay qof raximkeedu irmaan yahay oo dhalaysa wa khayra maa shay khayrkiisna ilaah waan ku weydiisanayaa jabaltahaa aad ku abuurtay calayhi dushiisa oo ah akhlaaq wanaagsan iyo dabiicad raalli laga yaho ninkeeda ay kula dhaqanto waacuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga min sharihaa gabadhan sharkeeda oo intii lasoo sheegay cagsigeeda qof dumaroo dhaqan xun qaylo badan buuq badan rabsho badan ninkeeda aan wax ka maqlaynin ahludiin aan ahayn firaashkii aan ku anfacaynin awlaaddiiyo xoolihii aan lagu aaminaynin qof dhaqankaas xadii waxaa jira nin saxaabi uu ku yidhi nebi allow xaaskaygibaa i dhibtay may wuxuu ahaa saddex ruuxuu layidhi camal lagama aqbalo waxaa ka mid ah nin xaas akhlaaq xun qabo aan furinin marka inay dhaqan fiican tahay gabadha iyo ninkuba waa laba shay aad u wanaagsan weeye wakhayra maa jabaltahaa calayhi waacuudu bika waxaan kaa magangelayaa min sharihaa sharkeeda iyo wa shari maa shay sharkii jabaltahaa aad ku abuurtay calayhi dushi waidaa goortii ishtaraa uu soo iibsada baciira neef geela falyaakhud ha qabto bidirwati sanaamihi kurubskiisa baarkiisa sababtoo axaadiis baa ku aroortay shayddaanku kuruska xoolahaba inuu fuulaba walyaqul ha yidhaahdaa mila daalika taasoo kaleo ilaahu khayrkeeda iyo wixii khayr aad ku abuurtaan ku weydiisanayaa sharkeeda iyo wixii sharo aad ku dabeecaysaan kaa magangelaya abu daawuud iyo ibnu maajahba way wariyeen adducaau ducada la akhrinayo qabla ityaani zawjati ninkuu intuusan xaaskiisa u galmoon ducadu akhrisan lahaa xadiidka cabdulahi bnu cabaas bismi illaahi buu odhanaya ilaahu magacaagaan hawshaan ku bilaabaya allaahuma allahyow janibnaa naga dheere aniya xaaskaygaba ashayaana shayaan wajanibi shayaana shayaankana allow ka dheere maa wixii rasaqtan aad nagu arsaqdo awlaad iyo caruur ah xikmaduna waxa weeye shayaanku inta badan dadka wuxuu isku dayaa reeraha caruurta iyo maalkaba inuu la wadaago washaarikum fi lamwaali wlwlaad inuu awlaada iyo xoolahaba kula wadaago awlaadda see kula wadaagin reerkan haddaadan bisinka u qaban oo aadan asagii ka naarin wuu kuula galmoonaya markaasaa laga yaabaa raximkii hooyada inay wadagalaan shahwo shaydaan iyo shahwo ninku uu markaasaa waxaa soo baxaya ilmo saagsaag oo laga sabro imtixaan marka waa inaad ilaahay ka magangesho cinda aljimac oo la isxasuusiyo oo la isugu kaalmeeyo xadiidkeedana bukhaari muslim baa wariyey soomaalida waxay ka sheegaan inay yidhaahdeen warbisinka ma qabatay u yidhi miyiirba mee markaad bogotid maadaama ilaahay uu naxariisku siiyey oo reerkaagii ashahwo xalaala la gudato aad raaxaysa alxamdulilah ma tirahda tabarubamaadaybi sax ma ducaau qofku hadduu caroodo ducadu akhrisan lahaa wuxuu odhanayaa acuudu billaahi min ashaytaan arajiim sulaymaan ibnu surad saxaabi loo yaqaanaa wariyey acuudu waxaan magangelayaa bilaahi alle min ashayaani shaydaan baan ka magangelayaa alrajiim ila dheereeyey xadiidkan bukhaari iyo muslim baa wariyey sabab buuna lahaayo nebigaa wuxuu arkay laba nin oo iscaayaya oo mid ka mid ah indhuhu ay guduuteen xoolmariidyaduna ay kaceen markaasaa nebigu wuxuu yidhi waxaan ogahay kelimad yarow hadduu ku hadlo kelimad waxaan ogaha hadduu ku hadli lahaa waxa uu dareemayo oo xanaaq iyo dhibaata uu ka tegi laha nin saxaabiyaare nebi allow ii sheeg markaasuu yidhi haduu shaydaanka iska naari laha ninkiiba ordo u tegay nebigu sidaasuu ku shaydaanka haddaad iska naartid waxa aad dareemaysa way kaa tagayaan ninku markuu xanaaqsan yahay in badan waxaa laga yaabaa inuu maskaxdiis wax ka maqan yihiin markii la yidhi shaydaanka iska naarbi majin baan anugu qabaaba shaydaan baan qabaa anugu ducaau man ruux ducadii ayuu ubaab yaha raa arkay mubtalan qof la imtixaamay qof la imtixaamaad aragtay maxaa kaaga aadan abu hureyra xadiidkan saxaabigiisuu yahay alxamdu mahadlilaahi allay u sugnaatay alladii allahaasoo caafaanii iga buskeeyey mimaa sheegay ibtalaaka u kugu imtixaamay bihi asaga imtixaankaa ku haysta ilaahigii aniga igbaal iga mariyey ilaahigaasaa mahadle wa fadalanii iga fiicnaysiiye calaa kaiirin in badan oo miman dad ka mid a ah khalaqa uu abuuray tafdiilan fiicnaysiin xadiidka waxaa ka mid ahaa man ra'aa mubtalan qof la imtixaamay qofkii arka oo faqaala ducadaan yidhaahda lam yusibhu daalika arinkaasu ku dhici maayo qofka la imtixaamay imtixaankiisu haduu yahay imtixaan jasadka iyo waxyaalahaas waxay culimmada qaar ka midu tilmaamayaan ducada hoos u akhrisanaysaayoo maqashiin maysid waayo qalbigu ka xanuunsanaya laakiin hadduu yahay qof macaasi iyo dhibaato uu sameeyey waxaanu ay sababtay ducadaasaad maqashiinaysaa zajri iyo inuu wixii ka haro ayay sabab u noqon laakiin ka waran hadday ka dhalanayso inuu ku dilaba haddii dee shar iyo balaayo ka imaanaysa iyo dhibaato hoos baad u akhrisanaysaa tirmidi baa xadiidkan wariyey maa yuqaalu waxa la odhanayo filmajlisi makaano fadhigii aad fadhiday markaad ka kacaysid maxaad akhrisan can ibni cumara waxaa laga wariyay radi allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa yucaddu mid loo tiriyo lirasuulilaahi rasuulka al sal allahu caleyh wasalama filmajlisi goob alwaaxidi ee keli a miatu maratin boqol jeer min qabli an yaquuma intuusan istaagin baa loo xisaabin jiray oo loo tirin jiray rabi ikfir lii watub calay rabbi yaa rabbi aniga rabbigaygiyo ikfir ii dhaaf lii aniga watub calaya ilaah iga toobad aqbal inaka adiga anta adiga atawaabu allaha toobadkeenka badan toobad aqbalka badan alkafuur ee dhaafitaanka badan ilaahu raxmadaada ii celi ilaahu toobadda i waafaji ilaahu iga aqbal ducada noocaasa lagu ducaystaa tirmidi baa xadiidkan wariyay ibnu maajax kafaarat lmajlis qofku markuu meel fadhiisto hadduu khalad iyo wax ka yimaada maxaa kafaarugud ah kafaarat lmajlisi makaano fadhiga kafaarugudkiisa xadiidka abu hurayra subxaanaka ilaahu nasahnidaada ayaad nasahan tahay allaahuma allahyow waa ilaahay oo xumo iyo ceeb iyo wax kastoo nuqsaan oo dhan laga hufay wa bixamdika mahadaada lala qabo kamaal iyo ammaan oo dhan baa loo sugay ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ilaa anta adiga maahane uluuhiyado ilaahay keligii loo sugo wey astakfiruka ilaahu dambi dhaaf baan ku weydiisan wa atuubu ilayka waan kuu toobad keenaya asxaabu sunan baa xadiidkan wariyey wuxuuna ka mid ahaa man jalasa maa jalasa rasuulullaahi majlisan walaa talaa qur'aanan walaa sallaa salaatan ilaa khatama daalika bikalimaati nebigu meel ma fadhiisan qur'aanna ma akhrin salaadna ma tukan ilaa wuxuu ku khatimi jiray majliskaas subxaanaka allaahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuub ilayk waxaa ka mid ahaa xadiidkaas ku yimid man jalasa fii majlisin fakahura fiihi laqatuhu qofkii meel fadhiista oo meeshii lagu buuqoo fadhi kudirir ay noqoto cantarabaqashku uu ku batay iyo hadalka aan fiicnayn oo faqaala qabla an yaquuma min majlisihi daaka intuusan meeshaa ka kicin na yidhaahda ducadan ayada ah ilaa kafara allaahu lahu maa kaana fii majlisihi daalika meeshaa uu fadhiyey wixii ka dhacay oo dembi yahay oo ka soo gaaray asaga ilaahay wuu ka dhaafaya waa duca aad u wanaagsan marka adducaau ducada liman ruux loogu ducaynayo qaala yidhaahda qafar allaahu laka qof baa wuxuu kugu yidhi dembigaaga allaha dhaaf maxaad ugu ducayn waxaad leedaha walaka idigana adigana allaha kuu dhaafo xadiidka axmed iyo nasaa'iba way wariyeen xadiidkaa walaka sheegaya axmed iyo nasaa-iba way wariyeen ayib waana xadiidka cabdulaahi ibnu sarjis waxaana ka mid ahaa tamaamkiisa inuu yihi rasuulkii allaan arkay wa akaltu min acaamihi cuntadiisana waxbaan ka cuna markaan cuntadiisii cunaa waxaan ku yidhi afar allaahu laka ilaahu dembigaaga dhaaf markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal allahu caleyh wasalam walaka adigana allah kuu dhaaf tirmida xataa wuu wariyay xadiidkaas cabdulaahi baa marka ninbaa wuxuu ku yidhi cabdulaahiyow rasuulkii allah dembi dhaaf ilaahay ku weydiiyo ayaan baad leedahay nasiib markaasuu yidhi idinkan kalena wuu idiin dembi dhaaf dalbay oo hadda ilahi baa qur-aankiisa ku yidhi wastakfir lidanbika walilmu'miniina waalmu'minaat adducaau ducada liman ruuxii sanaca kuu sameeya ilayka adiga macruufan wanaag qofkii wanaag kuu gala ama mid adduunya ama mid aakharo maxaa kaaga aadan xadiidka usaamatu bnu zayd waxaad leedahay jazaaka allahu khayra ilahay khayr ha kuu abaalmariyo waxaa ka mid ahaa man sunica ilayhi macruufun oo faqaala lisaaxibihi qofkii wanaag inta loo sameeyo qofkii wanaagga u sameeyey ku yidhaahda jazaaka allaahu khayran intaa qofkii ku yidhaahda faqad ablaqa fi thanaa wuu ku xeel dheeraaday ammaanta walidaalika culummada qaarkood waxaa laga soo guuriyaa inay yidhaahdeen hadday gacantaadu ka gaabato qofkii wanaagga kuu sameeyey inaad u abaalgudid carabkaagu ha dheeraado shukri iyo duca ha ku dheeraado gacantaadi waa gaabato xoolo ma haysatid wanaagna waa laguu galay gaabatay gacantaadii marka waxbixintiiba ka gaabata carabkaa kuu dheeraado muxuu ku dheeraanayaa shukri iyo ammaan iyo uducayn qofka u ducaynaysa maa yacsimu llaahu maa shayga yacsimu uu kaga badbaadinaya allaahu alle bihi asaga min adajaali dajaal maa shayga yacsimu llaahu alla uu qofka kaga badbaadinaya bihi qofka min adajaali dajaal masiixu dajaal iyo sharkiisa maxaa ilaahay kaaga badbaadin xadiidka abu dardaa waa kana man xafida qofkii ilaaliya cashra aayaatin toban aayadood oo min awali suurati lkahfi suurati lkahfi awalkeeda ah cusima waa laga ilaaliyaa min adajaali dajaal iyo sharkiisa imaam muslim ayaa wariyey laba waxaa ka mid a ah walisticaadatu magangal bilaahi ilaahi la magangalo min fitnatihi masiixu dajaal fitnadiisa laga magangala alle caqiba tashahudi ataxyaadka gadaashiisa al ee dambe min kulli salaatin salaad walba gadaasheeda wuu inoo soo hormaray sharaxa ducooyinka ku soo arooray qaybtaas ayada ah adducaau ducada la akhrinayo liman qofkii qaala kugu yidhaahda innii anugu uxibuka waan ku jeclaha filaahi ilahay dartii baan kuu jeclaha waa erey aad u weyn ilahay dartii baan kuu jeclaha qofkii ku yidhahda maxaad ku odhan anas ibnu maalik baa wariya xadiidkeeda axabaka haa ku jeclaaday alladii allihii axbabtanii aad ii jeclaatay lahu ay liajlihi asaga dartii dhammaystirankiisuna wuxuu ahaa nin baa nebiga ag fadhiyey markaasaa ninuu u yimid ninkiibaa tagay markuu yimid kii kaloo nebiga ag joogaa wuxuu yidhi innii la uxibu haada ninkaa socda rasuul alla waan jecla markaasaa rasuulku yidhi ma u sheegtay inaad dar ilaahay u jeceshahay markaasuu yidhi maya markaasuu ogeysii markaasuu inta ka daba tagu wuxuu ku yidhi innii uxibuka fillaah nin yahu dartii baan kuu jecla markaasuu wuxuu yidhi axabaka allaahu aladii axbabtanii lahu ilaahayga dartii adii jeclaatay adigana ha ku jeclaado marka xadiidku xadiidkaas weeyaan abu dawuud baana wariyey ayib adducaau ducada loogu ducaynaya liman qofkii carada kuusoo bandhiga calayka dushaada maalahu xoolihiisa qof baa xoolihiisa kuusoo bandhigay inuu ku siiyo inaad ka aqbashidna ma rabtid waad u ducayn waa aarka cabdiraxmaan ibni cawf baarak allahu allah kuu barakeeya laka adiga fii ahlika ehelkaaga iyo wamaalika xoolahaagaba oo markii lasoo hijrooday oo nebigu ansaar iyo muhaajiriin uu walaaleeyey asaga iyo saciid ayuu nebigu walaaleeyey sal alla alih wasalam

adducaau ducada loogu ducaynaya liman qofkii aqrada daynku siiya cinda alqada markii dayntii aad u gudaysay inaad ducana ugu dartid dayn buu ku siiyey ixsaan buu kuu sameeyey hadhow baad dayntii u guday maalinkaad daynta farta ka saaraysay ducana ugu dar baaraka allaahu allah kuu barakeeya laka adiga fii ahlika ehelkaaga iyo wamaalika xoolahaaga inamaa jazaau salafi daynta abaalmarkeedu alxamdu waa mahadnaq qofkii kudaymiye loo mahad noqo iyo wal adaa-u gudid xoolihiisii loo gudo nasaa-i baa wariyay iyo ibnu maajah nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiidka cabdulahi bn abi rabiica ah, ayaa iska leh cabdulahi bn abi rabiica nebigaana wuxuu sheegay saxaabigaasaa wuxuu sheegay istaqrada minii annabiyu sal alla alay wasalam arbaciina alfan afartan kun buu nebigu dayn oo dayn iga qaatay fajaa'ahu maalun fadafacahu ilaya waqaala xoolaa u yimid dayntaydibuu ii guday markuu dayntii ii gudayna wuxuu ugu yidhi baaraka allaahu laka fii ahlika wa maalika wuxuuna nebigu u sheegay qofka dayn la siiyo waxaa laga rabaa laba qodob inay tahay inuu dayntii si wanaagsan u gudo iyo inuu duco raaciyo wallahu aclam sal allah wslam wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin